الرجيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب من الشرك النذر لغير الله قال المؤلف رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله قال باب وهو باب يهي shirkiga in uu ka mid yahay nadar loo sameeyo ilaahay cidaan ahayn <clears throat> macnaheeda nadarka shala wax ka soo marnay darsigii hore ayaa wax kaga soo qaadanay saas soo sheegnayba sheekhu wuxuu ku jiraa tafaasiishii waxyaalaha shirkiyaadka ah ama qaybihiisii iyo gabaladiisii iyuu mid mid uga hadlayaa marka waxyaale duurici baan soo marnay tanna hadda waa nadarka nadarku haddii cid aan ilaahay ahayn la siiyo oo loo nadro waa shirki wey waa wax yani khatar a ah ruux inuu islaanimada kaga baxo nadarka waxaa la yidhaahdaa asalkiisa inuu ruuxu isku laazimiyo lafihiisa shay isku laazimiyo isku waajibiyo saasaa la yidhahda in ilaahiba ku waajibiyey subxaana tacala in isku laazimiyo ayaa la yidhaahda nadarka xukunkiisu sharcan waa nagi soo sheegnay markuu ugu yaryahay waa makruuh oo la nacab yahay haddii kaleetana xaraam buuba gaadhayaaba inuu ruuxu nadar galo sababta loo diidayana wax weeye nebigaa reebay salawatullahi wasalaamu calayh oo wuxuu yidhi khayr ma keeno taasi waa mid oo keliya uu nin bakiila unbu wax ka soo saaraa oo si kale wax ku bixin waayey khayr mar hadduusan keenin marka ama waa makruuh ama waa xaram ta labaad addoonkii ayaa wuxuu saarayaa culays iyo xil aan xagga ilaahay laga saarin subxaana watacaala buu isagu isku laasiminaya inuu kasoo bixi waayona waa laga yaaba oo uu fulin waayo midda saddexaad waxaa badan dadku markay nadarka galaan inuu nadarkii ku cuslaado oo markaa kadib ay raadiyaan qiimdayasho aada bay u badanta marka hore si fudud baa loo galaa laakiin marka dambe intuu kugu cuslaado yaa saad kaga bixlahay dad badan baa marka saa ku dambaabo fulintiisii iyo la imaanshihiisiiba iskaga watagaba marka eh, guntidda hore nadarka la guntayo iyo gelitaankiisa hore sharcan waa laga fiican yahay in layska daayo wey haddii markaa la galo oo ruuxu nadarkii uu galo nadarkaasi ma lala imaanayaa oo ma la samaynayaa in la fuliyo mawaajiba mise waajib ma aha qaabkeesa loo fulinaya wuxuu u qeybsama nadarku qaybo badan buu leeyahay qaybihiisa waxaa ka mid a qeyb ay waajib tahay ruuxu hadduu galo in uu fuliyo waa nadarka la yidhaahdo nadru taaca shayga aada isku laasimisay isku waajibisay sunka saaratay ballanta ilaahay kula gashay hadduu yahay shay daaca in aad fuliso waa waajib inaad fuliso waa waajib masalan salaad inaad tukaysaad ku nadartay inaad cumrada aadaad ku nadartay inaad xajidaad ku nadartay inaad xoola bixisaad ku nadartay waa daaca wey kuwaasoo kale waa waajib fulintooda macna midka labaadna waxa weeye waa nadar fulintiisu ay xaaraam tahay in la fuliyaa xaaraam u banaana waa nadarka la yidhaahdo nadru shayga aada isku laasimisayed ilaahay u laasimisay eed ilaahay ugu nadartay wax weeyaan waa shay macsiya weeye oo sharciga ku banaanayn inaad masalan wax dhacdo wax disho wax aflagaadayso ilaa aakhiri waxyaalaha xaaraamta ah haddii nadarkaagu yahayna ayaduna waa nadar fulintiisu ay xaaraam tahay ma la fulinayo ma guntamayaa marka hore mise ma guntamayo waa masle khilaaf ka taaganya lakin cala araajix waa guntamaya laakiin fulintiisaadan fulinaynin hadduu guntamay maxaa dembigiisi lagaga baxayaa waxaad la imaanaysaa kafaaratu yaqiin kafaarada dhaarto ruuxu markuu dhaarto kafaarada lala yimaado ayuu ruuxu la imaanayaa nadarka macsiyada ruuxa galahay saasuu kaga kafaaro gudanaya maxaa yeele xadiidka nabigeena sal ly slam baa saa ku ku asaxay laa nadra fii macsiyatin wa kafaaratu kafaaratu lyamiin xadiis noocaasoo saxiixa jira sidaas weyaan qeybta saddexaad waxa weeye yani kifaarat lyamiin waa tii aayaddu sheegtay wey faicaamu casharati masaakiina min awsati maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxdiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu halaaثati ayaam macnaa waxa weyaan inaad toban miskiin quudiso ama aada marashayso ama qoor xorayso haddaad intaa weydo marka kadib saddex beri baad soomi kafaaratlyamiinkaasa marka lagaga baxay qaybta saddexaad ee nadarka ka mida waxa weeye waa nadar dhaarta la mid a ah isaguna dhaarkuu lamid yahay waa nadarka la yidhaahdo nadrulmubaax wax iska banaan baad ku nadartay waxaa tidhi waxaa nadar oo dushayda ahaaday oo nadar ku galay oon ilaahay nadar kula gelaya in aan maradaa xibo ama cunto hiblo cuno waa wax iska mubaaxa ah. way nadarka noocaas oo kalea waa nadru mubaax baa la yidhaahdaa wuxuu leeyahy sheekh ibnu cuseymiin ruuxii sidaasoo kale nadarka mubaaxa gala waa mukhayar mukhayar oo wuxuu u door leeyahay inuu nadar shaygii intuu sameeyo uu fuliyo nadarkiisa iyo inuu intuu jebiyo oo nadarkii uu ka baxo kafaarat kafaaratulyamiin uu la yimaado labadaa buu u door leeyahay nadarka qeybtiisa afraad waa nadarka le nadru ljaaji waalqadab waa nadar inta badan cadadu keento iyo murag ayaa keena isaguna dhaartoo kaleu la mid yahay dhaar baa loola qastaa sidiisaba masalan ama shay baad ku tirtirsiyeysaa ama shay baad kaga celinaysaa hadalkaad ku adkaynaysaa masalan nin baa masalan wuxuu yihi maanta waxbaa dhacay mid kale wuxuu yihi ma dhicin hebel wuu yimid maanta ma imaanin markaasaa wuxuu yihi haddii uu yimid waxaabaan nadar ku gelayaa inaan intaa intaa bixiyo waa beenin waayo kaa hadalkiisu ku beeninahayaaye waa nadar sida dhaartoo kaleetaa wey taqriiban siiqada unbaa gedisan mooyane waa dhaar saasoo kale wey macana haddaadan saa iyo saa yeelin nadar waxaan ku gelayaa inaan saa samaynayo waa tirtirsin haddaadan sidaa iyo sidaa joojinin waxaan nadar ku galay inaan waxaa sameeyo waa macnaha ka celin nadarka noocaasoo kale u dhaca waxaa la yidhahdaa dhaartu la mid yahay kafaaradiisu waa kafaaratu yamiin dhaartoo kaleeta kafaaradeedii baa laga kafaara gudanaya ama haddii ruuxu uu fuliyana wuu heli karaa oo sidiisaa ula yimaado kafaaratu yamiinina waa looga bixi karaa macna ka shanaadi waxa weyaan nadarka la yidhaahdo shay makruuha ruuxu inuu ku nadro nadar buu galay shay makruuhuna ku nadray maalan reerkiisa inuu furayo yuu nadar ku galay waa makruuh waa shay makruuha wey in la fuliye marka waa laga fiican yahay haddii in la fuliye laga fiican yahay in la jebiyaa fiican wey haddaad jebiso maxaad kaga baxaysaa kafaaratu yamiin baad la imaan dhaarti macnaa waxa weyaan kafaaradeedii aan soo sheegnay ayaa isagana lagaga baxaya nadarka qeybtiisa laxaad waa mid kala annadru lmulaq nadar mulaqaho isagaan waxba ku xidhnayn masalan waxaa tidhi yani lilaahi calaya nadrun waxbaba maada sheeginba wixii ilaahay uu kugu lahaaba ee nadarka ku gelaysay inaad fuliso aad rabtay maba aada shay gooniya sheegina waxaa tidhi nadar buu ilaahay ugu leeyay nadar buu ilaahay ugu leeyay oo muxuu yahay nadarka lagu leeyay maada sheegin nadrulmutlaq baa la ydhahda isagan isagana kafaaradiisu waa kafaaratu yamiin dhaarta kafaaradeedaa lagaga kafaaro gudanaya macnaha fulin male maxaa maxaa fulin ilaahay nadar buu ugu leeyahay haddii aad tidhi muxuu yahay nadarku kuu leeyahy ma salaad buu kuu leeyahay ma soom buu kuu leeyahay ma xaj buu kuu leeyahy ma cumru kuu leeyahy midna maada sheegin saa daraaddeed dhaar oo kale ka dhigan tahayo waad unka ka kafaaro gudanaysaa macna qaybahaasuu marka nadarku leeyahay intaasoo dhan waa annadru lilaah ilaahay nadarka loo galo wey ilaahay nadarka loo galo wey laakiin haddii nadarku ilaahay cidan ahayn loo galay sida kan baabka uu sheekhu kaga hadlayo oo kale ah masalan waxaad tidhi haddii xoolihii iga lumay iyagoo bad qaba oo nabad qaba aan helo sheekh hebel wuxuu igu leeyahay adhiganin hebel inaan u gowraco saasoo kale masalan ama yacni waxa weeye awowgay wuxuu igu leeyahay haddaan wax hebel helo inaan nadarkaa iyo waxaas u fuliyo nadarkaasu igu leeyahay nadarka ama dhagax loo galo ama qabri loo galo ama sheekh loo galo ama awow loo galo cid aan ilaahay ka soo hadhay loo galo annadru ligayri illahi baa la yidhahda kaa isagu maba guntamayaba aslan inay ama kafaara ka laasimto ama fulintiisu waajibto iskaba daaye maba guntamayaba inaad ka toobad keento baa waajiba ah. waxaana kala gedisan annadru ligayri illah iyo nadru lmacsiya waa kala gedisan yahi annadru ligayri illah waxa weeye cidda aada nadarka u samaynaysaa wuxuu yahay ilaah cid aan ahayn nadrulmacsiyana waxa weeye ilaahay baad nadarka u gelaysaa laakiin shaygaad nadarka ku gelayso inaad samaynayso ayaa wuxuu yahay shay aan sharcigu ogolayn masala waxaad tidhi ilaahay wuxuu igu leeyahay haddaan wax hebel helo in aan macnaha waxa weeyaan qabriga wax u sadaqeeyo waa macsiyo wey nadarka yaad u gashay ilaahay baad u gashay laakiin shaygaad nadarka ku gashay baa wuxuu yahay yaa macsiyo sharcigu uusan ogolayn ah nadrulmacsiya la yidhahda ka oo waxaa wuu guntamayaa kafaaratlyamiin baana yaa lagaga baxaya laakiin nadar likayri illah haddii loo galo asagu maba guntamayo in laga toobad keeno waa shirkiga in laga toobad keeno mooyaane wax ka laasimaya ma uu jiro toobadaa iyo in lasoo laabsan baa waajiba macna saas weyaan baabun min ashirki shirkiga waxaa ka mid a annadru nadar la nadro likayri illaahi ilaahay cidaan hayn in loo nadro yacnii in ballan loo qaado in waxaas haddii uu helo waxaas aad siinaysaa ilahay cidaane haddii loo galo ballankaasoo kaleeto shirkiga ayay ka mid tahay ayb wa qowli illaahi tacaala ayuu baab u yahay yuufuuna way oofinayaan abraartii binnadri nadarkay oofinayaan nadarkay fulinayaanoo waxay ku nadreen bay samaynayaan way kama baxaan wa wayaqaafuuna way ka cabsanayaan yowma maalin maalinkaasoo kaanuu ahaaday sharuhu sharkiisu mustadiiran mid macnaha wada gaadhaya dadka sharkiisu oo caam yahay maalinkaana way ka cabsanayaan macluushaahidku waxa weye yuufuuna binadri aayaddu waxay kasoo hadlaysay abraarka ina alabraara lafii naciim m yashrabuuna min ka'sin kaana zaajuhu kaafuura caynan yashrabu biha almuqarabuun ila aakhirih yani nimanka abraarta ah ee dadka wan wanaagsan ee saalixiinta ah kasoo warramaya wixii ilaahay waxyaalaha ilaahay ku ammaanay adduunka ay la yimaadaan baa waxaa lagu daray nadarkay fuliyaan hadday nadar galaan kama baxaan ee way fuliyaano way sameeyaan saasuu ilahay ku ammaanay subxana wa tacaala maxalu shaahidku waxa weeye shay haddii addoommada lagu ammaano oo kitaabka ama sunnada uu ku yimaado ficil laysku ammaanayo ama hadal iyo qowl laysku ammaanayo haddii uu sharciga ku soo arooro shaygaasi waa waa cibaado wey ama waxaa ku soo arooray sharciga shaygii oo la leeyahay ninkii la yimaada abaalgudkaasuu leeyahay waa cibaado wey inuu cibaadeeya kutus ama sharciga waxaa ku soo arooray shaygii oo sharcigu amrayo oo leeyahay sameeya addoommadii wanaagsanaa la amrayo daliil wuxuu u yahay amarkaasi inuu cibaado yahay ayib abraartii haddii dadkii wanwanaagsanaa iyo saalixiintii lagu ammaanay adduunka markay joogeen inay nadarka fulin jireen ammaantaasi waxay kutusaysaa nadarku inuu cibaado yahay cibaadana yaa iskale ilaahay keligii baa iskale waa soo sheegnay ilaahay keligii hadduu iska leeyahay cid kale haddii la siiyo maxaa ka imaanaya marka waa shirki sooma ah. halkaa wey daliilka halkaas sheeku ka daliisanaya macnaha nadarku waa cibaado inuu cibaado yahayna ammaanta ilaahay baa ku tusi hadduu cibaado noqdana cid kaloo la siiyaayo waa shirki saasuu marka shirki ku noqonaya nadarku ayib amaan waa ku yimid amarna waa ku yimid isagoo lays amray fulintiisana qur-aanka iyo sunnaduu ku yimid ilaahi subxana watacala waa ka odhanaya waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbeyti alcatiiq nadarkay galeen ha fuliyan bu alla leeya subxana wa tacala amarkaasi wuxuu ku tusayaa nadarku inuu cibaado yahay waxaa kaloo xadiidka nabiga ku yimi sal lay wasalam oo inoo imaan doonaa man yani waxa wey man nadara an yutic illaaha falyutichu amar isaguna wuxuu ku kutusay inuu yahay cibaado ayuu kutusaya ayib asagoo abaalgud baa laga helaa la yidhina aayaddan ka dambaysaba wey wa qowlihi tacaala buu baab u yahay uu yihi allah subxaana wa tacaala wamaa anfaqtum wixii aad bixisaan oo min nafaqatin nafaqa aw amase nadartum wixii aada nadartaan oo min nadrin nadar ah wixii nadareed gashaan fa ina allaha alle yaclamuhu og yahay wixii aada nafaqeedna bixisaan iyo wixii xoole eed ilaahay dartii ula baxdaan iyo wixii nadar ah oo intaad gashaan aada fulisaan ilaahay waa ogyahay subxana watacaala waa ogyahay ma ogaansho keliya waa ogyahayda ogaanshaha waxaa ka dhalanaysa wuuna idinka abaalmarin wey wuuna idinka abaalmarin way ka laasimaysaa macna wailaa mujaradu alcilmi wuu og yahay oo wax ka ratimayo aysan jirin macno weyn ma mala ilaahay waa og yahaydaas macnaha abaalgudkii ka dhalanna wuu idin siin wey macna marka shaygii inta laysugu daray nadarka u fiirsa waa lays amray shay haddii lays amrana waa cibaado ta labaad abaalgud baa laga ratibay oo sharcigu u sheegay wanaagsan oo janno rabbi iyo ilaahay riddihiisa ah iyaduna cibaado inay tahay bay kutus ta saddexaad dadkii la yimid baa lagu ammaanay nadarka dadkii nadarka fuliyey ee ka soo baxay ee aan jabinin ayaa lagu ammaanay ammaantaasina waxaa kutusi inuu cibaado yahay warka gebagabadiisu waxa weye nadar cibaaduu noqday cibaadana ilahay keligii baa iskale subxaana wa tacala intaasaa la doonay in la gaaro wamaa anfaqtum wixii aada bixisaan ta kale waxaa lagu cadfay oo la daba dhigay nafaqada nafaqadu inay macnaha waxa weeyaan tahay cibaado tahayna muran kama joogo wamaa anfaqtum wixii aada bixisaan oo min nafaqatin nafaqa ah wixii nafaqa aad bixisaan oo dadka aada siisaan iyo masaakiinta aw amase maa nadartum wixii aada nadartaan oo min nadirin nadar uun ah nadarkaad gashaan oo dhan fa ina allaha alla yaclamu wuu ogyahay ama ha yaraada ama ha weynaado nafaqadaasi ha yaraato ha weynaato alla waa ogyahay wuuna abaalgudkeedana wuu insiin alla subxaana wa tacala saasay macna nadarka ilaahay cidaan aynaan loo nadri karaynin waa masale ijmaaca culimada islaamku isku waafaqsan yihin imaamu raafici oo culimada shaaficiyada ragka ugu waaweyn ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay ilaahay cid aan ahayn oo ama qabri ah ama weli ah ama keyrkii ah haddii nadar loo galo nadarkaasi waa baatil buu leeyahay waa baatil waxba kama jiro wax sharciga waafaqsanna ma ah waa culimadii waaweynada shaaficiyada raggoodii sidoo kaleeto qaasim in la yidhaahdo isaguna culimada xanafiyada ka mid a ah, ayaa hadal isaguna aada u qiimo badan yuu isaguna ka leeyahay oo wuxuu leeyahay in laga toobadkeenaa waajib maxaa yeele dadka loo wax loo nadrayaayey ee nadarka wax lagaga raadinayo waa makhluuq makhluuqna waxba ma qaban karo laa yamliku linafsihi nafcan walaa darra lafihiisuuna dhib iyo dheef midna u haran karin muxuu adigu kugu diirin wey macana waxba matali karay marka ijmaac weeye inuu xaaraam yahay ilaahay cid aan ahayn in loo nadro in wax laga hela iska badaaye macana nadarkii ilaahay loo nadreeyey bal u fiirsada nadarkii ilaahay loo nadray ayaa waxaa nidhi culimmadu waxay qabaan ama waa makruuh ama waa xaaraam waa kii ilaahay loo geliyey weliba daacada ahaa wey kii ilaahay qeybkii loo geliyay maxaad moodaa marka imise taxriim baa ku jira imise taxriim ayaa ku jira imise dembi baa meesha isdul saaran waa cajiib dadna cibaada u tahayo yani wayba ugu dhawaan ilaahay baaba loogu dhawaan subxaana watacala shirkiyaad iyo wax ilahay kaa fogeynay ayib wa fi saxiixi waxaa ku soo arooray can caaishata saxiixulbukhaari waxaa ku yimid caaisha laga warinaya anna rasuula allahi sal lay wasalam rasuulka qaala inuu yidhi man nadara ciddii nadarta an yutiica allaha inuu ilaahay ateeco falyutichu ha ateeco ninkii ilaahay inuu ka amar qaato nadar ku gala amar qaadashadii uu nadar ku galay ha fuliyo waman nadara ciddii nadarta an yacsiya allaha inuu ilaahay caasiyo oo amarkiisa khilaafo ninkii ku nadarana falaa yacsihi yuusan casininoo amarka ilahay yuusan khilaafin daacada waxa la yidhaha muwaafaqatu amri shaaric yani shaarica allah subxaana watacaala amarkiisoo la waafaqo ayaa daacada la yidhahda wax ilaahay diintiisa waafaqsan haddaad ku nadarto nadarkaaga fuli oo ilaahay inaad adeecdaa macna fuli waa salaadii iyo zakadii iyo nafaqadii iyo xajkii iyo cumradii iyo yani waxa weye waxyaalaha wey dadka kaalmadoodii iyo kuwa wey haddii aada ruuxu ku nadro ilaahay wax diintiisa khilaafsan oo ilaahay uu ku caasinayana nadarkaa yuusan fulinin ayib nadru macsiya waa inagii soo sheegna waxaa la yidhaahdaabaa nidhi waa inuu addoonku ilaahay u nadro waxa uusan ilaahay subxana wa tacaala jeclay wuxuu ilaahay nacab yahay waa inuu nadar ugu galo cidda nadarka loo gelaya waxaa lidhi waa allah ee cid kale ma ah laakiin shayga aada isku laasimisay ee doonaysa inaad samayso ama aada ku hadasho ama aada la timaado shaygaasaa wuxuu yahay shay sharciga khilaafsan kaa isaga alla fulin maayo maxaa kala samayn waxaan idhi cala araajixi wuu guntamayaa waxaana lagaga baxayaa oo dembigiisa lagaga baxayaa in lala yimaado kafaarada dhaarta dhaarta kafaaradeeda in lala yimaado macna man nadara ciddii nadarta an yutiica allaha inuu ilaahay ateeco falyutichu ha ateeco waman nadara ciddii nadarta an yacsiya allaha inuu ilaahay caasiyo falaa yacsihi yuusan caasinin fiihi masaa'il baabkan waxaa ku jira mas'alooyin dhowr ah aluulaa masalada koobaadi waxa weeye wujuubu lwafaa'i in la oofiyo oo waajibnimadeeda binadri nadarka la oofiyo nadarka in la oofiyo inay waajib tahay waa laga qaaday waa nadarku markuu yahay nadru taaca ousan nadri macsiya ahayn nadru taaca markuu yahay xaggee laga qaadanayaa wujuubkaas ya amarkaa laga qaadanaya amarka nabiga sal ly slam baa laga qaadanaya iyo aayadda amarkeeda walyuufuu nuduurahum maxaa yeelay almru liliijaab amarku sidiisaba wax waajibnimada ka leexiyo oo daliil kale ah haddaan la helin oo qariino ah wuxuu ku tusaa wujuub buu faa-iideeyaha haddii amar lagu siiyo asalku amarkaa lagu siiyey shayga lagugu amray la imaanshihiisa inuu waajib yahay baa laga qaadanaya saas daraaddeed nebigu hadduu yihi ku amray ha ateeco waajib wey amarku wujuub ku faa macna athaaniyatu masalada labaadi waxa weeye idaa sabata haddii uu sugnaado kownuhu nadarku inuu yahay cibaadatan cibaado oo lilaahi ilaahay uu leeyahay cibaado alla leeyahay haddii uu nadarku noqdo oo sidaasi ay sugnaato fa sarfuhu nadarkii in loo leexiyo ilaa kayrihi alla cid aan ahayn shirkun waa gaalnimo marka yani shirki wey marba haddaan sugnoon ogaano nadarku inuu ilaahay leeyaho xaq ilaahay inuu yahay cid kale haddii loo leexiyo makhluuqaadka ilaahay ka mida shirki inuu yahay waa iska cadda lanna waxaan ihi shirkigu waa xuquuqdii ilaahi subxaana tacaala iyo waxyaalihii gooni uu lahaa oo addoommadiisa wax laga siiyo wey macana saas inuu gooni u leeyahayna nusuustaa soo caddays ahaalisatu masalada saddexaadi waxa weeye anna nadra almacsiyati nadarka ilaahay lagu caasinayo nadarka fulintiisa ilaahay lagu caasinayahay laa yajuusu ma banaana alwafaau oofin iyo fulin bihi isaga la fuliyo in la fuliyo oo lala yimaado ma banaana bal waxaa waajib ah in la jebiyo haddii la jebiyona waxaan ihi kafaaratu yamiin baa laazimi ayb baabun min ashirki alisticaadatu bikayr illah baabun haadaa kani baabun baab wey wuxuu baab u yahay min ashirki shirkiga waxaa ka mid a ah. alisticaadatu magangeliyo weydiis bikayri illaahi ilaahay cid aan ahayn in magangeliyo la weydiiyo saas alisticaada waa dalab alcawd yaani inaad magan gasho oo dhib iyo shar iyo wuxuun aada ka cabsanayso aada ka magan gasho ayaa isticaadada la yidhahdaa waxaa kale jira alciyaad waliyaad ciyaadka waxaa la yidhaahdaa labadooduba waa horta inaad yaani ku cararto cid kale cid kale inaad ku cararto laakiin waxay ku kala gedisan yihiin midna waxaad kaga cararaysaa shar aad ka cabsanayso midna waxaad ugu cararaysaa in aada khayr iyo wanaag aada rajaynayso inuu macnaha kaa garab qabto oo ku siiyo marka liyaadku waa waxaad doonayso ood rajaynayso ciyaadkana waxaa la yidhaahdaa waxaad ka cabsanayso waxaad ka cabsanayso markaad kaga carartaa la yidhahdaa yani ciyaadka la yihahda isticaadadu marka waa inaad codsato oo dalabto in lagu badbaadiyo oo lagu magangeliyo oo dhib macnaha aad ka cabsanayso lagaa magangeliyo saas wey macnaha marka shirkigay ka mid tahay maxaa yeele ilaahay baa subxaana wa tacaala yaa addoommadiisa dhowro oo dhibka ka dhowra isagaa magangeliya dhib iyo dheefta isaga gacantiisa ku jirta haddii dhib la doon dhib laga cararina isaga unbaa kaa badbaadin kara haddii dheef la doonina isaga unbaa ku siin kara isagaana iskale xaqa isagoo addoommadiisu lama wadaagaan saas daraaddeed haddii addoommada kale la siiyo oo dadka dhintay iyo awliyada iyo saalixiinta iyo qubuurta iyo malaa'igta iyo haddii wax laga siiyaay waxay noqonaysaa marka shirki bay noqonaysaa gaalle bay noqon saas bay macnaha min ashirki shirkiga ayay ka mid tahay alisticaadatu magangelye weydiisi bikayri illaahi ilaahay cid aan in magangelye la weydiiso magangelye waxaa jirta magangelye weydiisi bannaan baa jirta haddii cidda aada wax weydiisanayso makhluuq uu yahay makhluuqaana shayga aada leedahay aada ka codsanayso inuu kaa badbaadiye awood uu leeyahay inuu kaa badbaadiye way banaan tahay waa jaa-is waa bannaan tahay masalan yacni waxa weeye nin baa ku dili raba inuu gudilaad ka cabsanayso waad carartay nin kalood is leedahay waa kaa qaban karaa baad hoostiisa kaga carartay waad ku cararto dhanka shee ka martay waa iska bannaantah waa isticaado wey laakiin waa isticaado oo ruuxu wuxuu awoodi karo makhluuqan wuxuu awoodi karo ayaad ka codsatay inuu yani inaad magan u noqoto inuu kaa badbaadiyaad ka codsato saasoo kaleeto macna marka magangeliyada isticaadada noocaasoo kale waa banaanta laakiin middaan banayn waxa weeye waa midda makhluuqa la magangelayo waxa laga magangelayana wuxuu awoodi karaba ma ah sidaas way macna cudur aada ka cabsanaysaad uga carartay dhib ilaahay subxaana watacaala keenay baad kaga carartay mid aad ka cabsanayso amau kugu yimaadaa isleedahay baad iga badbaadi leedahay ood weydiisanaysa kuwaa wey kuwaa wey kuwa macnaha wax wey shirkiga wa qowli illaahi tacaala ayuu baab u yahay odhaahda ilaahi subxaana wa tacaala uu yidhi wa annahu kaana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqa wa annahu waxay ku cabsan tahay qul uuxiya ilaya annahu istamaca annahudaasay ku cabsan tahay saas daraadeed ba hamsada loo kordhigay waxaa kaloo la ii waxyooday annahu kaana inay ahaayeen rijaalun rag oo min al insi insiga ka midi yacuuduuna kuwa magan gala birijaalin rag bay magan geli jireen oo min aljinni jinniga ka mida fazaaduuhum kuwii oo jinniga ahaa ayaa waxay u ziyaadiyeen hum kuwii insiga ahaa waxay u ziyaadiyeen rahaqan yacni cabsi iyo argagax argagax iyo cabsi unbay kasii qaadeene wax deganaansho ah iyo nabadgelyo iyo magangelyo ah mayna ka faa-iideysanin macnaha waxa weeye waxaa hadlaya nimankii jinka ahaa ee nebiga u yimid salawatulli wasalaamu caleyh qur-aanka ka qaati rumeeyey hadalkoodii baa la hayay marka waxay leeyihiin wa annahu kaana rijaalun min alinsi yacuduuna birijaal sir bay bixinayaan sir waxay sheegayaan dhaqan ka dhexeeyey jinniga iyo insiga oo niman insiga ka mid a oo binu aadam ah ayaa waxay magangelyo weydiisan jireen jinniga ayaguna jin weye nimanka hadlay magangelyaday weydiisanayeen ayagii magangelyada weydiisanahaya binu aadamka ahaa cabsi iyo argagax unbay u kordhisee wax faa-idaa kamayna dheefin saas wey macnaha oo rahaqanta laba macnoba waa lagu fasiraa macna waxa weeyaan rahaqan ay khawfan wa ducran argagax iyo cabsi oo marka waxay noqonaysaa meeshay doonahayeen in ay ku badbaadaan oo qalbigoodu ku degoo nabadgelyo ku helaan waxay ka rabeen cagsigiis wax ka soo horjeeda oo argagaxa iyuu baa ku beenay subxaana watacaala maxaa yeele markaad dhulkao dhan jin wada degan yahay oo jinkaa un aad ka cabsatoo tiraado war meel walba amuu jin kaaga soo baxaa mabda-a haddaad rumayso cabsi baa kuu korodhay tilaabadaad qaadaba amaa jin ku istaagtaa tilaabadaad qaadaba amaa jin ku weeraraa tilaawadoo qaadaba jin weli nama gelin marka argagax iyo macnaha cabsi unbay kororsadeene waxba kamayna faa-iideysanin qolada marka kororsanaysa kordhinaysa argagaxa waa kuwii jinniga ah kuwa argagaxa loo kordhinayana waa kuwii insiga ahaye nabadgelyo doonka ah wey saas way macnaha oo in la magangeliyo rabay asalku waxay ahayd baa laleeyahay jaahiliyadii carabta carabti macnaha mushrikiintoodii iyo gaaladoodii ayaa waxay ahaayeen dad waxay ahaayeen safro oo socoteeya mar socodku marka waxaad kusoo hagaagi dhul bahgooye ah oo cidlo ah cidlo ciirsilo ah oo wax degan uusan jirin meelahaasoo kale marka markay kusoo hagaagaan ayaa waxay magan geli jireen jinka dhulka degan madaxdooda waxay odhan jireen acuudu bisayidi haada alwaadi min sufahaa'i qowmihi yacni ugaaska jinka ugaaskooda dhulkan ka taliya ayaan magan u ahay oo yaad magan uga tahay kuwa kuwiisa yacni dadka isagu u taliyo kuwa wax magaradka ah ee jinka uu u taliyo ka mid ah sufahada ciyaal suuqa kuwaasaan ka magan gelayaayo isagaan magan gelayaa ugaaskaan ku cararhayaayo faciyadiisa kuwa xunxun baan kaga cararhayaa oon magan uga ahay macna sidaasay odhan jireen marka arrinkaasi marka dhowr arrimoodba waa kordhiya jinkii horta la magangeli jiray oo mangelyada la weydiisan jiray qab iyo isla weynan iyo kibir bay ku dhalisay isla weynan bay ku dhalisayo adiga haddii ibni aadan iyo makhluuq ku dabagalaan oo ay waxoog ku weydiistaan oo baahi kuu muujiyaan waxoogaa kibir iyo isla weyn inay kugu dhalin jinkii horta kibirkaasay ku dhalisay kuwanna waxay u keentay ilaahay wuxuu lahaa iyo cibaadadiisii inay addoommada qaar ka mida siiyaan saas way macana marka saasay samayn jireen taa way midday aayaddu marka ka warramayso marka arrinkaas waa arrin lagu eedaynayo wey jinkii soo islaamay ayaa fadaaixdii iyo waxyaalihii xumaa ee jinku samayn jiray ama jinka jaahiliyada ama gaalada jinka waxyaalahay sameeyaan ayay tirinayeen marka waxaa ka mid a in rag binu aadamka ka midii inay caabudi jireen oy magan weydiisan jireen magangelyo weydiisan jireen rag jinka ka mid ah saas laakiin maxay ka heleen wey su-aashu maxay ka kororsadeen ma faa-iida kasoo gashay may wax faaiida iida mayna ka helin macna yadcuu laman daruhu aqrabu min nafcihi haddaad cilaad ahayn ilaahay ahayn u yeedhatood wax ka raadisaay dhiibkiisa iyo dhiib dheeftiisa dhiibkiisaa dhow dhibkiisaa mar walba kuu dhow maxaa yeele markaad ugu yartahay waa markaad intaad ku oonto oo dhawaaqdi yani dhawaaq kaa dhammaado oo dadaal kaa dhammaado oo xoolo kaa dhammaadaan oo aada rafaado haddana uu waxba ku siin waayo dhib intaasaaba kugu filan cadaabka ka ratibaa shirki iyo gaalnimaad ku dhacday iska badaaba marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kula mucaamalooday binaqiidi qasdihim qasadkoodii iyo waxay ka doonahayeen wax ka soo horjeedaa lagula dhaqmay oo meeshay doonayeen inay ku xasilaan oo qalbigoodu ku degoo nabadgelyo ay ku helaan jinka ay nabadgelyada weydiisanayaan argagax iyo cabsi baaba lagu beeray qalbigoodii iyo rucbi saasaa ilahi subxana wa tacala qalbiga u geliye macna waa saasoo kale ayib wa qowli llaahi tacaala buu baab u yahay wa annahu kaana wuxuu ahaa rijaalun rag oo minal insi insiga ka mida bini aadamka ka midii yacuuduuna kuwo magan galay ahaayeen birijaalin rag oo min jinni jinniga ka mida fazaaduuhum fazaaduu kuwii jinka ahaa waxay u kordhiyeen hum kuwii insiga ahaa rahaqan cabsi iyo argagax bay u kor sahadka waxaa la yidhahdaa waa ruuxu markuu intuu naxo oo cabsado oo argagaxo argagixii iyo cabsidii ayna qalbiga basa ku koobnaanine xubnihiisa ay saameeyaan oo xubnuhu wada daalaan oo wada habcaan ayaa rahaqa la yidhaahdaa saas wey macana markay cabsidu ay xubnaha saamayso ayaa la yidhahdaa macna oo gacmihii iyo lugihii kulli ka muuqato ayaa la yidhahdaa raaqa marka waxbayna ka faa waxa uu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin waxaa laga faa-iideysanayaa qowluhu yacuduuna birijaalin min aljinni in jinnigu rag iyo haween leeyahay in rag iyo haween uu leeyahay caruur inuu leeyahayna ilaah waa sheegay subxana wa tacaala inuu caruur leeyahayna waa la sheegay afatattakiduunahu wa duriyatahu wliyaaa min duuni wahum lakum caduwan caruur inuu leeyahayna waa la sheegay marka taranku halkaa inuu ka yimaado axaadiista nebigana waa ku sugantay salawatullh waslamu aleyh jinnigu inuu leeyahay caruur rag iyo haween inuu leeyahay sida xadiidkii allahuma inii acuudu bika min alkhubusi waalkhaba'is khubus waa macnaha ragga jinka labka wey khabaa'iskuna waa dhadiga jinka saas way macnaha marka yacni taasaa laga faa'iidaysan buu leeyahy bal fuqahadu waxayba ka hadlaanba fuqahadu waxay ka hadlaan yani haddii uu nin jinni ah haweeney insii hadduu u galmoodo ma qabaysanaysaa mise qabaysan mayso saasay ogaanaan haddiise nin uu macnaha waxa weye insiga ka mida ugu galmoodo macnaha haweeney jin ah way dhici kartaa bay leeyihin waa wax dhici kara ayay leeyihin wa ficlan waaba la arkayba haweeney macnaha waxa weeye markaan gogosha togon baa laygu soo guuraale halbaabaduna u wada xidhan yihiin ayaa macnaha waxa weeye la arkay saas way maanaa marka waa wax ma dhici karay leeyihin ayib wa can khawlata binti xakiim qaalat waxay tidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sal alay wasalam yaquulu isagoo leh man nazala ciddii dega manzilan meel boos meel la dego oo fa qaala yidhaahda acuudu waxaan magan gelayaa bikalimaati illaah ilaahay weedhooyinkiisa ayaan magan geli attaammaati ee dhammayska tiran min shari maa min shari aladii kii sharkii baan ka magangelayaa khalaqa alla uu abuuray wuxuu ilaahay abuuray sharkiisa ayaa waxaan ka magangelayaa ilaahay kelimooyinkiisa ilahay kelimooyinkiisaan magan u ahay wey ninkii sidaa yidhaahda markuu meel dego lam yadurahu ma uu dhibayo shay-un waxba dhibi maayo wax dhib u geysan kara ma jiro xataa yarxala ilaa uu ka guuro min mansilihi meeshaa uu degay daalika ee kaas rawahu muslim baa xadiidka wariye meeshaa uu degay ilaa uu ka guuro oo ka rarto wax dhiba soo gaari maayo wax dhibi kara ma jiro macnaheedu waxa weeye nebigu sal ly wasalam hadduu u diiday oo sharcigu diiday ilaahay cid aan ahayn in magan la weydiisto jinnigii yani waxa weye saalixiintii iyo awliyadii iyo qubuurtii iyo malaa'igtii in magangelyo la weydiisto iyo nebiyadii in magangelyo la weydiisto haddii sharcigu diiday bedelkiisa sharcigu dadka wuxuu siiyey in ilaahay magan la weydiisto oo magan loo noqdo ilaahay kelimaadkiisana magangeliyo la weydiisto loogu hoos cararo oo dhibka looga cararo taasaa sharcigu ku bedelay wixii khuraafaad ahaayee magangelyada la weydiisan jira macna maxaa yeelay kuwanaa wax tar ah ilaahay subxaana wa isagaa wax magangeliya macna xadiidku wuxuu leeyahay ninkii meel dega deegaankaasi ama ha ahaado mid joogto ah guribaabad ka dhisatayba si rasmi aad u degtay ama waa deegaan yani waxa weye muwaqat aho waa habeen dhaxa meesha uun macnaa waad uun ku furatay geedibaasoo waad kasii socotaa midkuu dooniba ha noqdo labaduba waa soo galaya maxaa yeelay man nazala manzilan waa caam meel ninkii dega oo meesha markuu degayo xirsi xidha maxaa lagu xirsi xidhanaya ma hebelow iyo awowgey baa lagu xirsi xidhanaya maya tanaa lagu xirsi xidhan yidhaahda ducadan iyo kelimaadkan akhriyaayo wuxuu nabigu yuri sal lay waslam meeshaa uu degan yahay ilaa uu ka guuro wax dhibi kara mama jiraba wax dhibi kara ma jiro kelimaadka marka waxa wey waxay tahay lagu ilaahay maganta lagu weydiisanaya la magan gelayahay acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq waxaan magan gelayaa kelimooyinka ilaahay ee dhammayska tiran kelimooyinka ilaahay waa kelimaadka kawniga ah iyo kuwa sharciga labadaba ilan kelimaadka ilahay kuwana waa kuwana waa kawni kuwana waa sharci kelimaadka kowniga waxaa la yidhahda waa kuwa ilaahay uu wax ku xugmiyo kuwa macnaha waxa uu wax ku dilo wax ku nooleeyo wax ku maamulo ruux deeqsi kaga dhigo ruux macnaha faqiir kaga dhigo ruux qani kaga dhigo kuwa uu kownka ku maamulo ayaa la yidhaahdaa kelimaat alkowniya kuwaasaa la yidhahda kelimaadka sharcigana waxaa la yidhahdaa waa kelimaadkii ilaah kitaabkiisa uu kusoo dejiyey ee addoommadiisa usoo dejiyey ee qur-aanku ka mid yahay kelimaad sharcigaa la yidhahda labadoodaba marka waan magan magan baan u ahay oo wax alloo wixii ilaahay abuuray sharkiisoo dhan wixii ilaahay abuuray shar leh sharkiisa ayaan ka magan gelaya saas wey macna waxaa lagu sifeeyey kelimaadkaas oo lagu tilmaamay inay yihiin kelimaad dhammaystiran kelimaad dhammaystiran kelimaadkaasi dhammaystirka waxaa loogu tilmaamayaa kelimadu way dhammaystirantaha waxaa la yidhaahdaa markii warkeeduna uu ruye warkeeduna waa run xukunkeeduna waa cadaalad kelimadu markii hadday war sheegayso oo wax dhacay ka warramayso ama wax dhici doonana run bay sheegaysaa hadday wax jidaynaysana oo sharci iyo qaanuun jidaynaysana cadaalad bay ku salaysan tahay kelimada markaasaa taamma la yidhahda saa daraaddeed ilahi subxana wa tacala waa kitaab qur-aanka ku yidhi watammat kelimatu rabbika sidqan wa cadla ay sidqan fi lakhbaar wa cadlan fi laxkaam yacni warkay sheegaysana waa run biyo kaba dhibcaan ah xukumkeeduna waa cadaalad iyo garsoor wey macna saas weya kelimaadka taamada ah culimada qaar ka mid a ah waxay leeyihiin waxaa laga wadaa waa kelimaadka kowniga ah maxaa yeele kelimaadka kowniga ah ee ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay addoommada cid tilaabi karta ma jirto cidi ma gudbi karto ma khilaafi karto laakiin kelimaadka sharciga ah waa la khilaafi karaa kelimaadka sharciga ah, addoommo badan baa khilaafo sharciga ilaahay soo dejiyey iyo hadalkiisii garab maray laakiin kelimaadka kowniga ilaahay kownka uu ku maamulaayo ninna ma dabamari karo mana khilaafi karo istaag haddii la yidhahdo ilahay saa xugmiya subxana watacala waa inuu istaago dhaqaaq waa inuu dhaqaaqo wax dhib waa inuu dhibo ha dhibin waa inuusan dhibin saas wey macana saasay daraaddeed qaarkood waxay kelimaatu taama waa kuwa kowniga ah qaar baa culimada qaar ka mid a ah, odhanaya macana marka wax walboo ilaahay abuuray shar ma laha wax badanoo shar lahayn baa jira laakiin waxaa laga wadaa un intii shar sharli intii ilaahay abuuray ee shar lagu abuuray sharkoodaan ilaahay ka magangelaya oo jinnigu ka mid yahay oo ka mid yahay insigu ka mid yahay oo ay hawaamta iyo waxyaalaha yani dhulka ku siqa ay ka mid yihiin halan oo waraabaha iyo yani waxa weye banjoogta iyo yani uu ka mid yahay waxyaalaha dadka dhiba intaasoo dhan baan ilahay ka magangelaya kulli ay soo gudagelayaan waa kelimo gaaban haddana kaaga filan acuudu bisayidi hada alwaadi kaaga filan maxaad uga baahantay sayidi hada alwaadi ilahay baa haysataa subxana wa tacala maxaad uga baahan tahay qabri iyo wadaad ku jira ilahay baa haysataa subxana wa tacala saas way macnaa alla subxaana wa tacala magan gal cibaad allah rijaal allahi bay dhehadaan yani waxa weyaan markaad banka maraysa iyo dhul cidla ah ood cidna weydo addoommada ilaahay u yeedho xadiid daciifa bal mawduuca yaa macno noocaasoo kalea tilmaamaya waana xadiidka ay duruqda suufiyadu ay deliishadaan cibaad allah rijaal allahi saade haajif un baadu meel uun kaaga imaan doone adugu iska dhawaaq maxaa ku imaan wax ku imaan ma jiro saas can khawlata minti xakiimin qaalat waxay tihi samictu rasuula lahi sal lay wasalam nabiga ayaan maqlay yaquulu isagoo leh man nazala ninkii dega manzilan meel meel la dego oo ama degaan rasmiya u dega ama ma ahee degaan dhixitaan oo uu kasii guurayo dega oo faqaala yidhahda markaa acuudu waxaan magan gelayaa bikelimaati illaahi ilaahay weedhooyinkiisii ereyooyinkiisaan magan geli attaamaati ee dhammayska tiran min shari shay shar ka magan khalaqa alla uu abuuray wuxuu ilaahay abuuray sharki ka magangelayaa gelayaa ninkii saa yidhaahda lam yadurahu ma uu dhibayo shay-un wax dhibi kara ma jiro bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shay-un fi lardi walaa fi samaa dhul iyo cirtoona magaca ilaahay iyo kelimaadkiisa wax wax dhibi kara ma uu jiro saas wey macna haddaabad ilaahay ku tiirsantood magaciisa ku xirsi xidhato ood kelimaadkiisa ku xirsi xidhatood qabsato waxba yaraatay kuu soo dhawaan kara ma jiro wax walba adaa ka adag jin iyo aabihii o dhan adaa ka adag macana saas wax dhibi kara marka ma jiro wuxuu doonay ha noqdo waxaas lam yadurahu shayun shayuntaa waxa laydhaha waa nakira fii siyaaqi nafyi baa laydhahdaayo tufiidu alcumuum waxaa soo gelaya wax walbaa soo gelay xataa yarxala ilaa uu ka guuro min manzilihi daalika meeshiisaa ilaa uu ka guuro rawahu muslim baa xadiidka wariye meeshaa dambe ee degayso haddana waa inaadan ducada halmaamin oo aad ducaysato macnaha guri iyo boos haddaad ah, yani samaynayso waa inaadan ducada halmaamin sidaa wey macna haddii aad halmaantase waxaad mucarad u tahay in macnaa wax weeyaan ay ilaahay makhluuqaadkiisa dhib kale qaar ka mida ah inuu dhibkoodu ku asibaa laga yaabaa macna waxa uu leeyahay alimaam alqurdubi yacni xadiidka isagoo ka warramaya waa xadiid run a buuli run inuu yahayna lababa waan ku ogaano horta nebiga waa ka sugayeen salawatullahi wasalaamu caleyh talabaad waan tijaabinay buuli tajribe ahaan baan ku ogaanay dadku meeshay jin iyo wadaad qabri ku jira ka tijaabiyeen annagu yani waxaanu tijaabinay buui hadalkanaan tijaabinay maxaa yeelay buuhi weligay intaan qabsaday oo aan ku ducaystay dhib iguma dhicin buui maalin maalmaha ka mid a meel anoo joogaa hangarala iqaniinay buui dhab hangarile markuu yaqiinay baan yaabay buui war waxaan ma dhici jirina xaggii xaggee lagaa asiibay markaasaan dib intaan u xusuustaa waxaan gartay buuhi inaan markaan meesha degayey aan ka tegay yani waxa weye ducadii xirsi xirki inaan ka tegey saas nusuustaa dib loogu laabane yani meel kale la aadi maayo marka waa shay mujaraba ah wey la tijaabiyey hadda wayna sugantao waxaba inagaga fulanba tijaabo wadaadba waxaa inagaga fulan iyo sheekh nebigay ka sugan tahay salawatullah wasalaamu caleyh laa yantiqu cani alhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa waa waxyi ilahi subxana wa tacala saas fiihi masaail baabkan waxaa ku jira masaa'il dhowr ah alulaa masalada koobaad waxa weye tafsiiru aayati aljinni aayadda ku soo arortay fii suurati aljinni tafsiirkeeda waa aayaddii waanahu kaana rijaalu min aljinni wax athaaniyatu masale labaad waxa weeye kownuhu isticaadadaa iyo magangelyo weydiisigaas ahaanshaha uu yahay min ashirki shirkiga uu ka mid yahay yacni isticaadadu inay shirkiga ka mid tahay maxaa yeelay yani marba haddii lagu diiday qoladii ilaahay cid aan ahay magangelyada weydiisatay ilahay baa iskale wey macna saas weyaan xadiidkaan soo marnay yani ma ma sheegin ilaahay maangelye la weydiisanaya laakiin waxa maangelyada la weydiisanaya waxa weye waa kelimaadka ilahay soo maa kelimaadka ilahay ilaahay kelimaadkiisu waa sifo sifaadkiisa ka mid sifo ilaahayna magangelye waa lagu weydiisan karaa saas wey macna sifo ilaahay maangelye waa lagu weydiisan karaa macnaheedu waxa weeye ilaahay in aad tidhaahdo ilaahw i magangeliyo oo dhibkaasi iga magangeliyo iga badbaadi iyo inaad ilaahay sifaatkiisa iyo tilmaamihiisa iyo asmaadiisa aada magangeliyo weydiisato labaduba isku mid weye macna acuudu bicizati illaahi wa qudratii min shari maa ajidu uxaadir saas wa uxaadir yacni cizada ilaahay iyo qudradiisaan magan u ahayoon magan gelaya yani xanuunka aan helayo waxaan ka cabsanayo ayaan ka magangelaya xadiista nabiga ka midta salawatullah waslamu caleyh maxaa yeele ilaahay sifaadkiisa waana lagu dhaaran karaa magangelyana waa la weydiisan karaa ilahay iyo sifaadkiisa subxana wa tacala waa isku mid saas wey macna kelimaadka ilahayna waa sifaadkiisa saas daraaddeed baa imaamu axmed iyo keyrkii culimadii salafka waxay u deliishan jireen hadalka ilaahay inuusan makhluuq ahayn markay muctazilada radinayaan xadiidkan oo kale deliishadaan axaadiistay deliishadaan bay ka mid maxaa yeelay ilaahay kelimaadkiisa iyo hadalkiisa iyo qur-aankiisu hadduu makhluuq yahay ma uusan addoommadiisa ku dhaheen magan gala ee inaysan makhluuq ahayn bay daliil u tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala sifatiisa ay tahay macnaha saas wey athaalithatu masalada saddexaad waxa weye alistidlaalu in la deliishado calaa dalika alxadiidi xadiidkaa dushiisa in la deliishado xadiidkaa in loo deliishado maxaa yeele liana alculamaa culimadu yastadiluuna bihi xadiidka waxay u deliishadaan aabaka masaladan hadda sheegin maxaa yeele liana alculamaa culimmadu yastadiluuna bihi waxay u deliishadaan calaa ana kelimaat illah xadiidkaasay deliishadaanoo waxay u deliishadaan calaa ana kelimaat illah ilaahay kelimooyinkiisu iyo weerihiisu hayru makhluuqatin inaan la abuurin makhluuq ma aha qaaluu waxay yidhahdeen liana alisticaadata maxaa yeele magangeliyo weydiis iyo codsi laga codsado magangelyo bilmakhluuqi makhluuqa laga codsadaayo shirkun waa gaalnimo kelimaadkii ilaahayna ka codsadu ilaahayna yidhi inayna makhluuq ahayn bay kutusi oo ilaahay subxaana wa tacaala sifatiisa ay tahay macna alraabicatu masalada afraadi waxa weeye fadiilatu hada ducaa ducadan fadliga ay leedahay maca ikhtisaarihi iyadoo weliba gaaban iyadoo gaaban yani sharcigu sidiisaba hadduu ummadda wax ka reebo war waxaa daaya haddii la yidhahdo dhib baa ku jiro ma fiicne waxaa booskaa laysugu bedelaa wax ka fiican markii sharcigu inoo diiday oo u diiday maalan waxa weeyaan jaahiliyadii waxay samayn jireen oo a ah maalan waxa weeyaan waxay ilaahay qadarkiisa iyo istikhaaro ku samayn jireen oo ilaahay qadarkiisa inay ku ogaadaan isku dayi jireen yani shayga la yidhahdo macnaa waxa wey alistislaam maxay ahayd yani baali qoryihii qoryi tuurashadii ay samayn jireen qoryihii macnaha waxa weeye wa an tastaqsimuu bilazlaam ilahi subxana wa tacala u yiri alistiqsaamu bilazlaam taasay macnaha ku faashan jireen markaasaa inta loo diidoo sharcigu ka reebay ayaa waxaa loogu bedelay alistikaara saas wey macana jibkii ay meengelyada weydiisan jireen baa loo diiday maxaa loogu bedelay waxaa loogu bedelay ducadan gaaban kana fiican saas wey macana sharcigu ummadda wax uma diidinoo kama reebin oo kama xaaraamaynin ilaa wax ka fiican baa loogu loogu bedelaa macana oo loo badheeya saas wey macana alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weeye ana kowna shayi shayga ahaanshaha uu yahay yaxsulu mid xasilayo oo la helayo yaxsilu mid uu ku xasilayo bihi isaga manfacatun manfaco oo dunyawiyatun laduun min kafi sharin oo dhib lagaa celiye ah aw jalbi nafcin ama dhib yani faa-iide laguu soo jiido oo laguu keena ah laa yadullu kuma tusayo manfacadaa ku xasishay kuma tusayo calaa anahu shaygaasi laysa inuusan ahayn min ashirki shirka inuusan ka mid ahay macnaha shaygiibaad faa-iide ku gaadhay shayganaad manfaco ka heshood faa-iide ka heshay faa-iide adduun baad ku heshay faa-iidadaa adduun ee kaa soo gashay ma diidayso inuu shirki yahay isagoo shirki ah ayaa haddana waxaa laga yaabaa in wax markaa adiga faa-iide kuugu muuqdo inaad ku gaadho maalan markay jinka magan galaan oo jinka magangeliyo weydiistaan jinkuwuu magan gelin jiray jinka yacni intuu dadaali karuu waardiga ka qaban jiray ciidan baa loo samayn jiray waardiyeeya maxaa yeele haddii jinkii inta lamaga galo ninkii meeshii uu odaygii jinka doonayay inuu magageliya haddii meeshii wax ka soo gaadhaan jinkii waa laga hoos guuri jinku muxuu rabaa marka in la caabudo saa daraaddeed waardi buu ka qaban munaafacaad bay ku helayaan marka dhib ama dheef waxbay ku helayaan ama nin baa wuxuu u sujuuday maalan boqor buu u sujuuday ama nin dhaqaalale buu u sujuuday sujuud buu u sujuuday waa waxoogaa lagu siiyey waxoogaa baan ku helay miyaa shirkinimada ka saari manaafacaad baan ku gaadhay miyaa shirkinimada ka saari maya markaad qabriga dul fadhidood isku masaxayso caradiisa isku tirtirayso haddii ilaahayba kuu qadaro subxaana wa tacaala oo inta lagugu imtixaano islaantii dhalaystaa meesha ku uurqaado oo tidhahdo manaafacaad baan helay shirkinimada miyay ka saari abadan saas way macnaa manaafacaad laga yaabo in lagugu ibtilaynayo maxaa yeele ilaahay subxaana wa tacaala caadaadkiisa waxaa ka mid a ah wa la alistidraaj sunnat listidraaj in lagu seeta dheereeyo oo xumaantaba lagugu fakiyo markii lagu keri waayo oo lagu tuso xumaantii waxyaalo badan oo kugu dhiirigelinayo oo kugu tirtirsinayo lagu muujiyo saasoo kaleeta way macnaha macnaha waxa weyaan xumaantii baa lagu soo gacangelin bal waa lagu tijaabino inaad xumaantan iska daysiyo in kaleeto marka manaafacaad buu leeyo shayga faa-iida laga gaadhay yani waxa way shirkinimada ka saari mayso saas maxaa yeele khamradaba ilaahay subxaana wa tacaala markuu ka hadlayay muxuu yihi iyo maysirka wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa nafci yar oo adduunya waa ku jira khamrada oo ruuxu markuu cabo waxoogaa imticaash intixaash buu keeni yani waxa weeyaan madaxaa u furfurmi oo cajsiibaa ka bixi oo waxoogaa wuu qaadiroon oo caalamkalu dhexgeli sidii isagoo hani ah oo taajir ah oo beero waaweyn dhex fadhiya oo murugtii oo dhan baa ka bixi waxoogaagaa wey nafciga lagu sheegaa nafci waa ku jiraa laakiin dembiga ku jira iyo dhibka ku jira ka weyn shirkiga waxoogaaga aad ku gaadhay dhibka kaasoo gaadhay waxoogaaga ku gaadhay aragtay dhibka kaasoo gaadhay weligaa ma arag naar iyo cadaab ilaahay buu kuugu sabab noqday maxaa ka weyn dhibka ka weyn ka imaan laha muxuu yihi saas wey macnaa taa wey arrinku sheekhu tilmaamay alkhaamisatu masalada shanaad waxa wey ana kowna shayi yani waxay radinaysaa dadku markay masalan u yeedhaan yani awowyadood iyo awliyada iyo markay u yeedhaan khatar ayagoo ku jira khatartaa waxaa laga yaaba inay ka badbaadaan ilaahay baa ka badbaadinaya laakiin waa imtixaan imtixaankaasaa laga yaaba marka inay moodaan dheef ay ku gaadheen taasi kama saarayso marka inuu shirkiya inuu sharciga khilaafsan yahayna kama saarayso waa khaldan yahay wax walba ku yaal adugu daliilkaasaa ku tusay alkhaamisatu masalada sharaad waxa wey anna kowna shayi shayga ahaanshihiisa uu yahay yaxsulu mid ay ku xasilaysa bihi isaga manfacatun dunyawiyatun dheef adduunyo oo min kafi sharin dhib lagaa celiya aw jalbi nafcin ama manaafacaad laguu soo jiida ah laa yadullu kuma tusayo shaygaa xasilay calaa annahu shaygaasi laysa inuusan ahayn min ashirki shirkiga inuusan ka mid ahayn kuma tusayo shirkinimada uma diidaysa wey macna hada wabilahi towfiiq sala allahuma waslama calaa nabiyina muxamedin wcala alihi w saxbi waslm